godingodinku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodinku taal gadowya isku maran bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kula wacno wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xog waraysi haadahan oo kale ead ka dhegeysataan idaacadda kulmiya u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan caawa arbaco khamiis ayaa soo gelaysa waa kowda bisha februaayo sanadku waa qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkeena xogwaraysa caawa aad ku maqli doontaan waxaa kamida mid ah shirkii u dhexeeya dowladda soomaaliya dowladaha dariska laha dalka oo ay ciidamada ka joogaan soomaaliya ee maanta lagu qabtay muqdisho war murtiyeed ayaa laga soo saaray oo dhowr qodob ka koobnaa waxaan idinla wadaagi doonaa qodobada madaxweynayaasha isla meeldhigeen ee qalinka lagu duugay iyadoo dalka uu ka socdo dagaal dowladdu ay ku dhawaaqday oo ka dhanna al-shabaab muxuu shirka maanta lagu qabtay muqdisho ku siyaadin karaa dowladaha xuduudda lana dalka soomaaliya gudahanu colaad ka socdo in wixii khilaaf wadamadana dhexdooda ka bixi doono iyo madmadoowi ayagana ay amnigooda ka wada tashan doonaan labada dhinacna ay ka wada shaqayn doonaan si ay amnigooda ku xoojiyaan falanqayn ayaan idiin haynaa dagaal culus oo saaka barqanimadii bilowday ilaa gabaldhicii maanta soo gaaray ayaa wuxuu ka dhacay deegaano ku yaala jihada koonfureed ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey ee dagaalkan la xiriira wallahi runtii xoogan ayaa ka gaaray meeshaas eh, dhinaca talejanto gawaari gurmada usii socotay ciidan dabarjebina u dhignay laba gaari ayaan ugu gurnay gaari oo kabtaabuuda iyo nooho labadaas gaari meeshaas ay ugu gubteen sidoo kale caawa waxaad dhegeysan doontaan gudoomiyaha golaha shacabka iyo madaxweynaha koonfur galbeed si wada jira ah. maanta waxay ula kulmeen xubnaha golaha wasiirada ee koonfur galbeed oo ay ka wada hadleen wejiga labaad ee shirka dib u heshiisinta koonfur galbeed ee ka socda magaalada baydhabo sidoo kale caawa waxaad maqli doontaan madaxweynaha galmudug waxa uu hobyo kula kulmay saraakiil ka socotay ciidanka maraykanka ee qaaradda afrika africom la yidhaahdo waxaan eegi doonaa waxyaabihii uu daaranaa kulanka maanta ay yeesheen qodobadaas ayaad dhegeysan doontaan wixaynu ku soo kordha xubinteena kalmaan gabagabadan waxaad dhegeysan doontaan heestan cabdiraxmaan kaysi ayaa barnaamijkeena caawa farsameynaya oo mar kaliyo xog waraysi k n n bes bes bes war ismaqalno aan ismaqalno war hee sii qarinaynay dadweynaha yaan gaarsiiyow sheegay waad mahadsantihiin waad mahadsantihiin sida aad noogu hurteen wakhtigiinna iyo dhegihiinna qaaliga ah waxaanan idinka rajaynaa inaad ku dhaqantaan hadba farriimaha dantiinna ah ean aalaaba idiin soo gudbin doonno insha allahu tacaala kolmiyo reediyo waxa uu dhashay sagaalkii bishii labaad labadii kuniyo koobiyo tobankii siddeed maalmood ayaana ka hadhay sannadguuradiisa maanta moodayseen waad mahadsan tihiin hambalyo si aad noogu hambalyaysaan baadna halkaa u tugan tihiin kulmiya reediyo haddaannu naha waannu idinka aqbalnay sidaad noogu soo hormariseen hambalyadiinna gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garya garisitay gelingelin ka dar waa hagaag dhegeystayaal barnaamijkan xog waraysi ayaan gudagelaynaa waxaan ku bilaabi doonaa maanta magaalada muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyey shir afargeysood ah oo uu shir guddoominayey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ay ka wada qeyb qaateen madax ka socotay wadamada kenya jabuuti iyo etoobiya waxaana dalalkaasi u joogay madaxweynaha kenya william ruutu sidoo kale waxaa ku sugnaa madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar gelle iyo raiisul wasaaraha etoobiya abi axmed sidoo kale shirkan waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin kale oo ka kala tirsan afarta dowladood shirkan ayaa diirada lagu saaray sidii loo mideyn lahaa howlgalada ka dhanka al-shabaab madaxda ayaa wax isla falanqeeyeen hanaanka fulinta qorshaha ee kasoo baxay shirkii maalmihii lasoo dhaafay ay yeesheen wasiirada gaashaandhigga difaaca iyo taliyaasha ciidamada xooga dalalka soomaaliya kenya etoobiya iyo jabuuti warmurtiyeed shirka laga soo saaray ayaa lagu sheegay in madaxdu ay isla garowsadeen baahida loo qabo iskaashi sare lagu qaadayo garab istaaga dalalka diriska ah ee la xiriira dagaalka ay dowladda soomaaliya kula jirto al-shabaab shirka markii uu soo idlaaday waxaa warbaahinta warmurtiidkii laga soo saaray uu akhriyay wasiirka warfaafinta soomaaliya dawud aweys kulankani muhiimka ah, sidaan hore u sheegnay waxaa shir gudoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaa kala soo qayb galay eh, madaxweynaha dalka jabuuti mudane ismaaciil cumar geele madaxweynaha dalka kenya william ruto iyo ra wasaaraha ethoobiya abiy axmed waxaa ajendaha kulanka u ahaa in laga wada hadlo arrimaha amniga gobolka howlgallada guulaysta ee dowladda federaalk ee soomaaliya ay haatan wado ee ka dhanka khawaariijta kuwaas oo u baahday in wadatashi lagala yeesho dalalka dariska ah maadaama khataraha shabaab aysan ku koobnayn soomaaliya suuragalna ay tahay in eh, khatarahaasi ay kusii faafaan eh, dalalka gobolka haddii aanay jirin iskaashi eh, dhinaca amniga ah oo si hoose ay uga wada shaqayn karaan madaxda shirkaasi madaxweynaha uu shir gudoomiye ee madaxda kale kala qayb galeen waxaa looga hadlay qodobadaas aan sheegnay dhanka amniga waxaa ugu muhiimsanaa oo qodobada la isku raacay ka mid ahaa in si guud ay isku wada raaceen eh, horumarka soomaaliya ka samaysay dhanka eh, in ay nabad kusoo dabaasho dalka iyo dagaalka lagu hayo argagixisada qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah in ay isku raaceen waddamadani eh, muhiimadda ay leedahay in si gaara ah loo xushmeeyo midnimada dhuleed iyo madaxbanaanida soomaaliya islamarkaana xorriyadda soomaaliya ay tahay mid lama taabtaan ah oo dalalka deriska ay mar walba ay u taagan yihiin inay xushmeeyaan waxaa si aada loogu ammaanay dowladda iyo shacabka eh, jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya eh, dadaalkii iyo sida ay u muujiyeen inay ka go-an tahay inay dalka ka xoreeyaan khawaarijta al-shabaab eh, waxaa kaloo isla gartay in loo baahan yahay in taageero heli hooba lala garab istaago jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo ciidamadeeda qaranka hawshan ay ku jiraan ah dib u xoreynta amaba in wadanka laga sifeeyo khawaarijta dhibaatada ku noqday amniga gudaha soomaaliya khatarna ku ah amniga dalalka gobolka iyo caalamka intiisa kale labadaba eh, waxaa isku raacay oo ay soo dhoweeyeen madaxdii ka qaybgasha shirkan eh, dadaalada dhinaca siyaasadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya ay wado eh, gaar ahaan kulamada n c c ama golaha wadatashiga qaranka oo jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dowladeeda dhexe iyo dowladaha ka midka ah ee federaalka ay kaga hadlayaan ajendaha iyo isku meel la wada keeno dagaalka ka dhanka ah khawaariijta al-shabaab waxaa kaloo si weyn halkaasi loogu ammaana mashirka go'aamnadii kasoo bax ka mid ah oo lagu taageeray bogaadina loogu jeediyay ciidamada admis ee midooda africa dadaalka ay ka wadaan soomaaliya goboleeda kala duwan waxaa sidoo kale lasoo dhoweeyey dadaalada soomaaliya ay wado ee dib uqaabaynta ciidamada iyadoo ay jiraan ciidamo badan oo soomaaliya tababaro meelo kala duwan ka soo qaatay gudaha iyo dibaddaba ujeedkana uu yahay in ay ka guulgaaraan horeynta dalka islamarkaan amniga dalka ay sugaan waxaa kaloo la soo dhoweeyey codsi ay soo jeedisay jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo ah in dalalka ciidamada ka jooga soomaaliya ay sii labanlaabaan taageerada ay siinayaan soomaaliya hadday noqoto dagaalka haatan lagula jiro argixisada al-shabaab in xuduudaha dalalkaasi iyo soomaaliya leeyihiin laga ilaaliyo in ay arbushaad amaba ay shabaab halkaasi ka gudbaan arrimahaasi ayaa ka mid ahaa waxaa kaloo laga dalbaday beesha caalamka in ay soomaaliya ka taageeraan barnaamijka xasilinta waayo marka howlahan dib xoraynta ay dhahaan waxaa xigaya in deegaanada la xoreeyo iyagoona ay helaan agabyadii loo baahna baahihii halkaas ka jir la daboolo sida waxbarashada arrimaha caafimaadka maamul in loo sameeyo isla amniga halkaas la sugo oo loo dhiso ciidan sugi kara amniga meeshaas looga tegay shirka qodobadiisu waa ay badnaayeen waxaan soo gudbin doonaa war-saxaafadeedkii ka soo baxay oo lala wadaagi doono shacabka iyo dhammaanba qalabka warbaahinta laakiin muhiimadda ama intii ugu muhiimsaneed waa intii halkan kusoo koobay waad mahadsantihi kaasina waxa uu ahaa daawud aweys oo ah wasiirka warfaafinta soomaaliya shirka maanta muqdisho ay ku yeesheen madaxda ugu sareysa soomaaliya iyo dalalka deriska la-ah wuxuu kusoo beegmayaa iyada oo dowladda soomaaliya ay dagaal al-shabaab kula jirto oo uu ka socdo gobollo ka mid a ah dalka haddaba shirkan ma noqon doonaa mid go-aamadii kasoo baxay si dhaqsi ah loo fulin doono dowladda ma u fuudeen karaa fulinta go'aamadan in si deg deg ah ay kaga adkaato al-shabaab su-aalahan kuwo kale waxaanu weydiiyey doctor xasan cadaay oo arrimaha siyaasadii amniga ka faallooda eh, bismillahi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu raadio kulmiye si ah ayaa idii salaamaya eh, sidaan la wada soconno shirka maanta ka dhacay magaalada muqdisho waa shir weyn oo saameyn leh oo yidadiile u muujin karo ummadda soomaaliyeed waxaan u daliila mar hadday yimaadeen eh, maamulada ama madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya eh, madaxweynaha dalka kenya iyo madaxweynaha jabuuti iyo madaxweynaha soomaaliya kulan ay qaateen waa kulan muhiima ah, oona looga tashan karo horumar walbo oo geeska africa sidaan aragnana waxaan leenahay guulo ayaa ka soo baxay welcome waana mahadsan yihiin hawsha ballaaran ee ummadda loohay maxaa is leedahay shirkan maanta dhacay iyo warmurteedka laga soo saaray muxuu kusoo kordhin karaa dagaalka al-shabaab lagula jiro oo dawladda aan ognahay in deegaano badan shabaab ay ka saartay ama ka qabsatay sida runta shirka uu shir guddoominayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud qayb ka ahaayeen madaxweynaha kenya william ruto ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed iyo madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle wuxuu ahaa shir weyn oo miradha leh wuxuuna soo kordhi karaa gulufka colaadeed ee muddooyinka ugu dambeeyey lagu jiray ee guulaha waaweyn laga gaaray in uu maanta joogo finishin finishing inuu joogo waxaa u daliila mar haddii ay soo galeen dowladaha xuduudda lale dalka soomaaliya gudahaanu colaad ka socdo xuduudahan uu ka yimaad waxaad moodaa in wixii khilaaf wadamadana dhexdooda uu ka bixi doono iyo madmadoogi ayagana ay amnigooda ka wada tashan doonaan labada dhinacna ay ka wada shaqayn doonaan saacaddaa wixii ka dambeeya si ay amnigooda ku xoojiyaan waxaan ognahay hadalhayn badan oo taagnayd oo ku aadanayd in dowladahan safka hore la yidhaahdo amba xad kale leh soomaaliya in aysan yara u fara dhuudhuubnayn in ay dagaalka al-shabaab dowladdu ay kula jirtay inay qeyb lixaadle amba qeyb muhiima ay ka qaataan marka mis leedahay shirkan maanta dhacay qodobadii lagu heshiiyey way kasoo dhalaali doonaan mar hadduu madaxweynihii yidhi soomaaliya heshiisa dunida la heshiisa dunida la heshiista la sheegaayo waxa ugu habboon dariskaaga mar haddii la keenay dariski ayagoo u diyaarsan in ay amniga qayb ka qaataan waxaa muhiim ah in si xalaal oo daacada laisula shaqeeyo sababtoo ah amniga laftooda wuu quseeya ayaga laftooda waxaa ku nool dalka kenya soomaali baa bar leh dalka etoobiya soomaali baa bar degta dalka jabuuti waa soomaali dalka soomaaliyana waa soomaali soomaalida intaas la eg oo go-aan ka gaar iyo dowladaha dariska la ahee la shaqeeya wax badan ayaa la qaban doonaa shirka qodobada ugu waaweyn ee laga hadlay waxaa ka mid ahaa in amniga xadka ay dalalkaasi soomaaliya ay la wadaagaan in aad loo adkeeyo misleedahay shabaab culays weyn haddii laga saaro dhanka xadka dhibaato weyn ayay ku noqon doontaa markii lagu daro dagaalka al-shabaab dawladdu ay kula jirto sidaa la socona amniga xuduudaha keliya maaha ayaga laftooda waxay kamid yihiin ciidamada admis ee joogo ee dalka soomaaliya haddii dalka soomaaliya ciidamada joogo ee amniga ka shaqeeyaan kuwa xuduudaha joogaan ay amniga iyo iska hor keenaan ciidamada soomaaliya oo meelo badan laga soo tababaray oo aqoontooda maanta lagu kalsoon yahay dadaalkoodii kartidoodana ay muujiyeen shacabkii oo heelan dhinac taagan yahay dowladdii oo ku dhawaaqday oo fil ihoo la garab taagan waxaad moodaa geeska africa maanta waxaa dhihi karnaa qaaradda africa waa meesha ugu nabad badan ayuu noqon doonaa goordhow shirkan wuxuu ka mid ahaa shirarkii u muhiimsanaa ee lagu qabto magaalada muqdisho marka dowladda uu hogaamiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud maisleedah aragti ahaan xiriirka ay la samaysay dowladaha dariska ah wuxuu udubdhexaad u noqon doonaa amba tiir u noqon doonaa in wadashaqayntu ay wanaagsanaato welibana si fudud loogu guulaysto al-shabaab madaxweynaha safaradii fara badnaay uu bixinayay meeda dalkooda ayaan haynaa hadiiba madaxweynayaasha safka hore ama madaxweynayaasha xuduuda laale dalka soomaaliya ay maanta magaalada muqdisho ugu hadlayaan amniga geeska africa madaxweynaha hawsha aan u xil saarana waxaad moodaa in ka soo dhalaalay balse weli finishin ayaa u dhiman ilaahay idankiisuna la gaari doona qodobada looga hadlay shirka sidoo kale waxaa ka mid a ah, eh, arrinta ku saabsan siyaasadda dowladda iyo weliba maamul goboleedyada dalka ka jira oo dowladda federaalka hoos yimaada amba xubnaha ka ah eh, markii aad eegto dowladaha deriska qaarkood waxaa aada loogu eedeynayay in ay maamul goboleedyada qaarkood faragelin ay ku sameeyaan marka ma is leedahay shirkan wuxuu noqon doonaa mid keeni doona in dowladaha deriska qaarkood ay isan faragelin toosa ah ku samayn eh, dowladaha xubnaha ka ah federaalka ee maamul goboleedyada sida aan la socono maamul dawladeed oo meel ka dhisan ee isdoortay ee jira ee loo dhan yahay waxaa lagama maarmaana inaan la faragelinin dowlad walba oo faragelisana way qalban tahay bal haddii maanta fadhi la yeeshay iyadoo amniga ee dowladahaasna loo fiirinayo tan soomaalina ka ambaqaaday maanta colaad weyn oo ay ku wado si amniga u gaari lahayd ee ku wado eh, dagaal culus Eh, eh, eh, waxaa lagama maarmaana ah dawladaha deriska in ay gacanta kala baxaan bal waxaad moodaa waayahan dambe in aysan gacanta kula jirin siyaasada soomaaliya mar walbo cid walba oo taag daran xoolaheeda ama hantideeda ayaa la damcaa marka waxaan aaminsanahay soomaaliya haddii ay kor u soo kacdo ee amnigeeda sugato in siyaasadeedana ay bays yeelato doctor xasan caday ayaa kaasi dhegeystayaa lahaa warimaha siyaasadii amni ka faallooda dhinaca kale shirka markii uu soo gabagaboobay madaxdii martida ahayd ee shirka qaybgalay dib ayay ugu laabteen dalalkooda waxaana dib loo furay wadooyinkii muqdisho ee maanta xirna gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalka la lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran dagaal saacado badan socday ayaa maanta waxa uu ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka hor dhinacay al-shabaab ku dhex maray deegaana ku yaala amba jihada koonfureed ee magaalada beledweyne oo xarun u ah gobolka hiiraan dagaalka ayaana soo gaaray gaballicii maanta waxaana deegaanada dagaalku ka dhacay ka beer xaano iyo tarajanto iyo deegaano kale oo ku dhow ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaana weerarka ku qaaday dagaalameel ka tirsan al-shabaab oo la sheegay inay goobahaasi isku aruursanayeen khasaare ayaa jira oo labada dhinac soo kala gaaray saraakiil ka kala tirsan ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka waxa sheegayaan in dagaalka maanta dhacay lagu dilay in ka badan labaatan dagaalame oo ka tirsan al-shabaab balse ma jirto cid ka madax bannaan oo xaqiijin karta sheegashadaas axmed cabdi cali afrax oo ka mid ah saraakiisha hogaaminaya ciidanka deegaanka ayaan wax ka weydiiyey dagaalkii maanta dhacay ee khasaaraha ka dhashay eh, dhammaan horta waa islaamnay shaqaalaha idaacadda iyo bulshada soomaaliyeed oo iga dhegeysan doonto ama daawo doonto dagaal horta maanta saacado badan oo qaatay gabalka ayaa isugu dhacay marka meelo badanna waa ka bixinay oo ay ka mid tahay buurta oo dowla gudaha ay saarnaayeen ceelka beerxaano iyo dhammaan tuulada beerxaano waa ka saarnay meel hawda oo beerxaana iyo tarjanta udhexeyso ayay marka ku jiraan naja gobolkii suuqa dhacay marka khasaare runtii cadowgana khasaare fiican ayaa ka gaara maanta meeshaas gorsheegtadu imisay ahayd xilligii dagaalku bilaabanayay adiga afartii ayuu bilawday dagaalka oo subaxnimo gobolkana ayaa udhacay hadeer way waxaahadaan kula hadlaana beerxaana kusuganaa badan ayaa sheegtay inaad shabaab kala wareegteen deegaankii ugu horeeye dagaalku ka dhacay deegaankee buu ahaa dagaalku markii hore wuxuu ka bilowday meel oo beer xana ka sokayso door goya la yidhaha buurtay saanaan ayaan ka dejinay buur kalentoo ceelka iyo aggiisa saanaan waa ka saarnay tuulada waa ka saarnay meel oo tuulada marka la dhaafo ah oo howda oo waasishay ku yeeleen meeshaay ku jireen halkaas marka gabaldhac ayaa hadda ka saarnay haddana ciidanka ayaa ku sugan dib deegaanka iyo ciidamada qalabka jira oo iskaashanaya iyo ciidamada gorgor gaar ahaan ururka sideedaad dagaalka qayb ka ah eh, dagaalka goobahaad ku qaadeen ma waxay ahaayeen goobo al-shabaab saldhigi waaweyn ay ku lahaayeen mise uun keli way isku aruursanayeen oo xogtaas aad hesheen wallahi runtii horta khasaare xoogan ayaa ka gaaray meeshaas eh, dhinaca tarejanta gawaari gurmada usii socotay ciidan dabarjebina u dhignay laba gaari ayaan ugu gurnay gaari oo kabtaabuuda iyo nooho labadaas gaari meeshaas ay ugu gurteen runtii khasaarada eh, lamilobaanna waa ku dhaceen axmed waxaanashira loo dhigay maanta intaan khasaaraha u gudbin shabaab saligi waaweyn miyay ku lahaayeen deegaanadaad weerarteen maanta deegaanada waayaaan saa e, og tahayba webiga biyo ma lahan meel kastana waa laga soo gudbaayaa e, laga soo bilaabo buluburt ilaa beled weynta ka dhexaysa webiga ciidanku macnaha ma wada taagno nimankaa marka cadowgaa meeshaan ayay isku aruursadeen dagtoodana waa haynay maantana guula la taaban kara ayay ka gaareen ciidamada dibxinta iyo ciidamada qalabkiisa eh, waxaa inoo sheegtay dagaalkii inuu soo gaaray gabalacii eh, maxaa khasaara ilaa hadda aad inoo sheegi kartaa oo dagaal ka dhashay dhankiina ha ahaato amba dhanka shabaab annaga dhankeena laba askari ayaa ku daawacantay eh, dhaawac fududna waa hadda magaalada loo qaaday dhankooda labada gaari gurmadka horta waxay ku saarnaayeen waa gubteen anaga dhinta saaraan ma sheegi karno ciyaarteeda ma hayno laakiin labadaas gaari sabana kudhaca waa gubnay runtii khasaare xooganna waa gaaray laakiin tirada ma haysaan waa dareemi kartaa dagaalka intaa socda waa dareemi kartaa oo ciidamo aad u qalabaysan weliba ayla dagaalamayaan may noo sheegi kartaa marka khasaaraha tirada intuu leegyahay shabaab gaare wallahi kiyaastii adiga shan iyo labaatan iyo labasoddon meelahaas waa gaaraan lantaas le khasaaraga meeyadkooda ilaa iyo lix hayaan hadda anaga aragnaa dhaha saarnay inta kalena way ka sii badan yihiin eh, manacagta guran waa ah, kasii badan yihin sl qiyaas eh, tirada imise ayay la eh, eg yihiin gaarayaan deegaanadii maanta aad la wareegteen hadaad inoo sheegto magacyadooda deegaanada waa doolgooye iyo meesha la yidhaahdo aalka tarajanta aalka beerxaana ayaan rabaa rajitaan ku dheen iyo tuulada beerxaana gibi ahaan hadda gacanta ciidamada ayay ku jirtaan kaala hadla aado haddaan kaala hadla dhex fadhiya daarxaan xaaladda way degantaa soo maha caawa xaalada waa waxa badan dhacaan ma jiraan maadaama guud ahaan aad eh, deegaanada aad inoo sheegta aad gacanta ku haysaan haddana beerxan aad joogto eh, bal waxaad faahfaahin koo naga siisaa deegaankan eh, muddo shabaab ayaa ku sugnaa idinka ayaad la wareegteen nolosha ka jirta waa nolol nooce ah wallahi horta meesha nimankaana meela joogaan wax nolol ka jiraa ma jiraan saa og tahayba nimankaana waana urur oo oo gumaadka ummadda soomaaliyeed usoo baxay meel ay ka sugan yihiinna wax nololoo ka jira ma jiraan ama ha noqoto adeega bulshada ama ha noqoto caafimaad waxbarasho ama yaraatee nolosha ah, aasiga wax ka jira ma jiraan haye dadka shacabkan odashayga gacan ma nolo wax jooga ma jiraan marka hadda keliya ciidamada ku sugan miya oo wax shacaba ma joogaan keliya ciidamada ay ku sugan hadda wax hadda shacab oo khasaare ay kasoo gaartana ma jirto eh, dadka dadka shacabka xog ahaan ma heshan oo dagaalka intuusan bilaabin ayay ka barakaceen deegaanada deegaanada marna way ka baxaan dadka shacabka dad wanaagsan waay waa nala shaqeeyaan xoogaha inta badan ayaga maka helnaa cadowgan ummaddu waa nacday dhibaato ayay muddo badan ku haayeen mar dhowna waa ka xurina insha allahu shabaakee soomaliya kamidta jawaan ka maari doona duleyda eh, shabaab hadda halkey joogaan deegaanka ugu dhow waa halkee hadda eh, talejinta meel u dhow ayay si cararana farxadkooda loogu sheegay hadda bar ay ku sugan yihiin ma jirto eh, intada badan webiga waa ka gudbaanaan sila haye kamana arki doona waa soo afjari doona haduu insha allah maalmaha soo socda baa waktiga ugu dhow qorshihiinu waa maxay waxaan ognahay in koonfurta magaalada beledweyn in shabaab ay goobo ka joogaan ay jiraan qorshaheenu waxa waaye mar dhow dalkeen laga xuray hadduu ilah yidhaahdo ka dawlad e ahaan iyo ciidamada deegaanka intaba waxay u diyaarsan yihiin ina iska dulqaadaan cadowga haye mar mar dhowna waa si xuur ayay ku noolaan doona haduu ilah yidhahdo Eh, dhinaca kale deegaano badan oo shabaab eh, ay joogaan ayaa jira gobolka ku yaala eh, muddooyinkii ugu dambeeyey hakad ayuu ku jiraa dagaalkii kacdoonka ahaa ee dadka shacabka ahaa marka maxaa is leedahay sababtaas ayuu hakad u galay wallahi dagaalka horta saa kor u ka soo dhinaca askar oo galgudud dhinacan higanna waa ka socoyaa dhinacan hoose hadda agajinka oo kale ayaan dhowdhaweensha waatay waatay reebtaan oo welida uu ka dhacay dhagaxley ilaa camalow dhinaca shuubidda iyo madaxti keenada maxabista laga keenay marka marnaba masaagi doono intay nimankaan kusugan yihiin nabadiidka alxamdulilah ayaan ku qaban doonaa dulayna waxa uu ahaa axmed cabdi cali afrax oo kamid a saraakiisha hogaaminaya ciidanka deegaanka ee ka dagaalamaya gobolka hiiraan dhinac kale madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor waxa uu maanta kulan la yeeshay saraakiisha africom ee saldhigoodu yahay magaalada hubiyo ee gobolka mudug madaxweyne qorqoor ayaana kala hadlay saraakiisha africom xoojinta howlgallada ka dhanka al-shabaab islamarkaana ay labajibaaraan taageeradooda howlgallada dhinacyada cirkii dhulka ah ee ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay dalka ka wadaan madaxweyne qorqoor ayaana taliska africom ka dalbaday in galmudug ay kala shaqeeyaan dib u soo kabashada dadka deegaanka ee ku sugan goobihii laga saaray al-shabaab dhinac kale bal haddii aan eegno dhegeystayaal magaalada baydhabo gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nur madoobe oo weli ku sugan magaaladaas iyo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta laftagareen ayaa kulan looga hadlayay dardargelinta wejiga labaad ee shirka dib heshiisiinta koonfur galbeed waxa ay la qaateen golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed gudoomiye aadan madoobe oo maanta gudoomiye shirka golaha wasiirada koonfur galbeed ayaana ka sheegay halkaas in ay xubnaha wasiirada ay udub dhexaad u yihiin xal u helidda tabashooyinka la qabo ee laga hadlayo wejiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta ee ka socda magaalada baydhabo cabdifataax cali yuusuf oo ah wasiirka warfaafinta koonfur galbeed ayaa ka warbixiyey kulanka maanta gudoomiyaha golaha shacabka iyo madaxweyne lafta kalen ay la qaateen golaha wasiirada koonfur galbeed gig oo taariikhda eto bilo koowaad february labada kun labaatiyo sideeda mayba shirkii golaha wasiirada dowlada koonfur galbeed ee nink furmayha xulka madaxtooyada golaha wasiirada mayba shirka geeka shir gudoomiyaayay madaxweynaha dowlada koonfur galbeed iyo gudoomiyaha baarlamaanka dowlada federaalk soomaaliya maybauna googjoog ka haayana eh, guddigii oo dib heshiisiinta dowladda federaalka aan xil saaranahay arrimaha oo mayleedahay dib heshiisiinta koonfur galbeed iyo olanka hadalaaya shirka ahmiyadiisna haaytay gudoomiyaha baarlamaanka si uu sumayleedahay golaha wasiirada iyo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed marxaladihii oo dib heshiisiinta iyo mayleedahay iyo nsocotay iyo xiliyadii iyo xamartii iyo wali oo yacnii eh, eh, miili iyo hadid teeganta sidii iyaku werbii guddoomiyaha eh, waana aran oo eed iyo eed mayleeraay usuun ku booriyey golaha wasiirada iyo madaxweynaha dowladda koonfur galbeedba ini iyo may mayleeraay amniga iyo may mayleeraay qaabkii oo dib heshiisiinta socotay iyo ka dhiirigeliyaayeen bulshada iyo may leedahay xukuumadaba inay la shaqeeyaan guddoomiyaha baarlamaanka sidii oshirkaasi mari dhalan lahaay oo waana eh, hadafkii lahaay in la deero hadafkaas oo ahaayay inay siyaasiyiinta koonfur galbeed iyo dowladii oo midaysiyiin yacni qaabkii oo koonfur galbeed dib xoreen oo nka bilaabada lahaayti iyo wadajir ah oo yacni isla socdan qaabkii lagu dadaala malaay al-shabaab muhiimadiis haay waana gudoomiyaha guboorigii xukuumadda dowladda koonfur galbeed yacni qaabka iyo iyo sidi iyo maleedahayo geedka mm, mm, mm, garab surmay oo yacni waxyaabihii ou fududeey lahay oo armoogaa armoogaasidi guulanka deeri lahay madaxweyne iyo dowladaba garabsha surmay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed maybaa ku booriyeha xukuumadda golaha wasiirada sidii iyoon la shaqeeyeen maalmihii lahadhaaf iyo waqtigii shirka dareeri ini oo hadalna yani la shaqeeyeen gudoomiyaha baarlamaanka waxyaabihii uusoo yani hadafay haayeen inuusoo la taabageliye markaas kabacda maybaa eed iyo eedno yani lanka amaanayhin gudoomiyaha golaha shacabka dhiirinaanta iyo yani iyo isxilqaanka iyo waqtiga shirarkii oo ka dareereen muqdisho yani oo oo shadhigiis haayti iyo sidiisu waqtiguusu geliy maalimaha oo badan inuusu siyaasiyiinta iyo dowladda koonfur galbeed yani wada shaqeeyaan taas dartiye yalanka maxnagi mayba yani laska afkasaya waxyaabaha dhimaneyna sabar iyo may leedhahay iyo wada tashi ka dhammaada doonan waqtiyada oo yani ha socdan yani maalmaha ha socdan yani shirkii guulis iyo maridii oo waliusulanka talagalay la deeri doona shacabka kunool ee koonfur galbeedme baan sheeganaya yacni ini shirki oo use socday muddada labaatan maalmood gudoomiyaha baarlamaankan uusan roogidi magaalo madaxda kumeelgaarka ee degmada baydhabo ini usu yani shirkaasay ka gebgabayey marka markii arrimahaasi wada hadali laku boori gudoomiyaha baarlamaanka doorka usu ka leeyey xasilinta iyo may mayleerahay siyaasiyiinta iyo dowladda inay sheenowsho cabdifataax cali yuusuf oo ah wasiirka warfaafinta koonfur galbeed ayuuna kaasi dhegeystayaal ahaa gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawaada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaisku maran markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinteeni kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan warkalamaane waxaa layidhi madaxdii loo igmaday iist afrikana odayadeediiya baa eegadan ku shirayaa layidhi meel agteenna ahe akhbaar maxaad ka haysaan rag ways xoga ogaadaay aryaa axmedow anigu jawaab kuuma hayo anaa su'aal kale qabee afaartii oodaayees arke abniga may adkay raabaan afaartii oodaayees arke abniga may adkay raabaan waran naftay su'aal yaab lewa gaba hatu ka hora lanko agle dhiman eh gabartole kadaray maylare waljaaba eh ah, lagur meel bohol baali eh oo roogsidi gabartee jaaba lagurow nagadi boholya biisheenti biyoogini dadba badan a wedeen mays eray biyoogu untun dadab ay wedaan gabartuun hobad kiridi gaada doonaan gabartii anti isku obadi biyoogi kiridi boholini gabartii gaadi madaasha gabartii mayba gobsitay geeda gobsiti oboholi gowshe eh madaasha ma ertay obow garantiingoboy obow garantiingobo erti geeda geeda gobsiti naftiisa gooy biyoogiyaraasi usugoo roorao haafati karnagadi mayl eray lanyaw gabartii adla jirtay jaabaha liguurla kaari waata wala eri madaasameeray obow obowdiya iyonay geedgobsashoodiya maliyaabne anigiyaas liyaabi oo geedagii ligooya warku bilaawi reed ino afar oday isniskuano tallang maliyaabne hoobiyugun minan subarnan iskuguraaya liyaabi waran waxaan odhan lahaa mugdigii in laga soo baxo horumarkii muuqdo martigelisay caasimada iyadu shiru muhiimaaye madaxweynayaal bais arkiyo mudanayaashii e. muwaafaqiya khayr baa shirkana laga malaynaa warwar ma haysaane markii shacab iyo dowlad dawlad ciidanba loo midoobay shabaab eh. kobtaydii maaragtaa ku dhacday farxadkoodana waxaa la yidhi eh. waddamada dariska nalaha ka sokayn maayaan kadibna waxaan maqlay madaxweyne xasan sheekh eh. inuu isugu yeedhay madaxda waddamada deriska wuxuuna leeyahaa la yidhi taxanaan ku maqlay lama joogine waana nugu hagrateen shabaab waana nugu daawateene annagu idin xaasidimayna iska celiya bahalkii waa kaas wararta waayahan soomaalidu madaxda ay casuunto ma dhega fududaa jirin laakiin kuwaan markii la wacay taliya madaxdiinnan iyo wasiir gaashaandhig iyo madaxweyne kalama harin weliba wasiirro u diray madaxweynuhu inay soo dhaweeyaan marka halkaa waxaa iga muuqata nimankii xaggiinna loo soo eriyee saad yeeshiinni walba inuu isleeyahay war wax ma ogdiine shirkan waxaa la yidhaahdaa somaali frontinal state samin oo micnaheedu u yahay shirka wadamada safka hore ee soomaaliya waxaa laga wada hadlayana waxay tahay dagaalka shabaab sidii la yskaga gaashan lahaa war idinkoon isdaalin maanta shirka wuxuu u dhexeeyey waryaa oo maaha iyo array kala ah habaarigaani iyo salaamno wala weynay wadamada soomaaliya la bay ku jirtaa somalilan shirka ma lagu casuumay wargaboosa war mahaysidai shalay diyaarad baa imaaraadka ka kacday markii ay ku sii dhowdahay waddankii ay u socotay ayaa cilad lagu ogaaday dibayna u soo noqotay saddex iyo saacadood kadib garoonkii ka duushayay ku soo degtay kadibna warbaahinta caalamiga ah waxay ciwaan ka dhigeen diyaarad saddex iyo toban saacadood hawada ku jirtay oo ku soo laabatay isla garoonkii ay ka duushay kadibna waaxid qawdhan hoo caraysan ayaa wuxuu ku soo qoray waa barta ay maanta somalilan joogto soddon sano aan hawada ku jirnay halkaan ka dulnay baan ku soo laabannay <laughs> jugjuug meelaan isku surnaawa dheega jari aryaadhaha calanka soomaaliya meel kasta laga sura laascaanood soohdintii somalilan sow kama sokayso war anigu faysal cali waraa waxaan ka maqli jiray xuduuddeennu waa garoowe war kalemaanay warka adla waalataana idinku nacaye shirkii madaxda bariga afrika madaxweynuhu ku casuumay waa socdaa shir la ah oo muqdisho lagu qabtana waxaa u dambaysay kii oo shirkii igad lagu qabtay war somalilan waxba ka garan maysaane digaarad meeshay ka kacday ku soo laabataa kuma cusba sababtoo ah kuwa garoonkeeda ka kaca hargeysa duqayn jiray markaasay hadana garoonka fariisan jireen war gaboosow hargaysay kaaga dhegtay waxaa lagu sheegay madaxweynayaalka geeska afrikaoo ku shiraya muqdisho maxaa muusal biixi looga reebuu taagan yahay adaan fahmini now waar walla ma run laysu sheego shirka looma dhammee war kalamaanay war ma haysiine jidadka magaalada muqdisho dhan waa la xidhay shacabkana waxaa la yidhi aalamiintay oo cagtiina maala daruufaana keentayoo waa dareemi karnaa laakiin waxaa la yaab ohoon la yaabanahay qolada hoobiyaha soo rida maxaa loo qaban waayey war midkaa isagaa anigaa ku mashquulae marka ciidanku amniga sugo wadooyinka dhan xidhaan dhaqdhaqaaqa shacabkana ay joojiyaan ciidankan ku mataansanoo madaafiicda iyo hoobiyaha soo bilaaba maxaa loo dhugan waaye iyo xaggeese soo maraan arya axmed dheerow bilaash had isu shaqadan mararka qaar waa tii la wada qaba jiray meeqa jeeraa lagu yidhi majaabeesa meelkaaley ka muulax muulax leeyihiin majaabeesa meelkaaley ka muulax muulax leeyihiin warisan dhowal mooshiidina beledkooba meelo hirhirinye meelonan shalkiisan tashidanta war kalamaanay war ma haysiine shan iyo toban qodobo culculus ayaa ka soo baxay shirkii madaxda soomaaliya jabuuti etoobiya iyo kenya saddexda madaxweyne iyo ra-iisul wasaaraha etoobiyana waxay qalinka iskula duugeen qodobadan qodobka koowaad oo ugu horeeya wuxuu yahay in la tixgeliyo madax banaanida dhuleed tan siyaasadeed iyo midnimada soomaaliya qodobka labaad waxaa dowladda soomaaliya lagu bogaadiyey dagaalka ay la gashay shabaab lama koobi karee kuwa muhiimkahan idiin sheegayahe qodobada kale ugu culculus waxaa ka mid ah in si wadajir ah loo wada go'aansaday ciribtirka al-shabaab iyadoo laga saarayo dhammaan meelaha ay ka joogaan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya sidoo kale qodobada waxaa ka mid ah in la soo dhoweeyey codsiga dowladda soomaaliya ee lagu qalabaynayo ciidamadeeda ayna ku heli karaan hubka fudud iyo kana culus korna loogu qaadaya awoodda ciidamada federaalka ah ee s n a loo yaqaan qodobka afar iyo tobanaad wuxuu dhigayay in dowladda soomaaliya laga taageero dadaalka ay ugu jirto in gebi ahaanba laga laga qaado cunaqabataynta hubka dhammaadka sanadkan iyadoo la wada qiray inay dadaal badan gelisay xakamaynta hubka qodobka ugu dambeeya shan iyo waxay madaxdu wada go'aansadeen in layskala shaqeeya si wada jir ah adkaynta amniga xuduudaha iyadoo la ciribtiray argagixisada war cabdikuuso waxaad ka tagtay qodobka tobanaadoo sheegaya howlgal qorshaysan inay wada fuliyaan waddammada safka hore oo ay sheegaan inay ku ciribtirayaan shabaab wadamada safka hore shabaab markii la jebiyey miyay soo tooseen war waddamada soomaaliya xuduuda la leh qaar aanan aaminayn baa ku jiree ciidamada iskaashanaya qaarkood amay hub ka guuraan oo ka tagtagaan si ay nimankii u qaataan sidii ka dhici jirtay xiryaha ay ka guuraan ciidamada etoobiya wargaboosow waagii hore shabaabka soomaaliya lagu dhex korinayey ummaddaanuna inaysan jid iyo jaha yeelanaa laga rabay xataa kii ka baxa dib baa loogu soo celi jiray laakiin markii soomaalidii inta kacday la arkay inay heryadii iska dulqaadayso nin walba waxaa u caddaatay daadku inuu gurigiisa ugu tegayo marka waxaa lala kabashkabash leeyahay dan soomaaliyeed maana nin walba uyaanbelidu ku soo gelin waayo aryaadhaha madaxdu hadday qodobadan ku heshiiyeen fulinaa horta laga rabaa waa tiina hore loo yidhi haddaan waxaan lugu heshin hadhow lugugu hilima hadda waxaan lugu heshin hadhow lagugu hilima galay war ma haysaane golaha wasiiradu waxay ansixiyeen xeerka la dagaalanka argagixisada war waxaas macawisleeyaa mar hore ansixiday war meeshii lagu arko ha lagu toogtamaa la yidhi war shiiqa shabaab fuaad songolo waxaan ka maqli jiray gaal qofkii arka ha la dilo inkastoo asagu muwaadin iswii dhishan yahay marka hadda golaha wasiiradu qofkii argagixiso arka ha la dilo miyay dheheen warwarka way iga dhex gasheene golaha wasiiradu xeerka la dagaalanka argagixisaday ansixiyeen ka socdaalkana way ansixiyeen labadaa sharciba waxaa la yidhi baarlamaanka ka gudbaan waxay wax weyn ka tarayaan amniga laakiin anigu waxaan xasuustaa xeerka la dagaalanka argagixisada dhowr jeer hadda ka hor in la diiday marka baarlamaankaanna waan ogaan doonaa waxay ka yeelaan horta baarlamaanadii horee diiday ma lagu dhex jiray war xildhibaan shariif mustafoo fadhiga baarlamaanka ka hadla maalin dhawood wuxuu yidhi shabaabka meelaha fogfog laga raadinayaa annaguna dhex fadhiyaa <laughs> dadbadan hasu fiiriimadaas madeeyo warkahayga dhexgelina baarlamaankii horeo tobnaadna xildhibaan cabdulaahi goodax barre waa ki yidhi kaasaa shabaaba inta farta ku fiiqay anaana aqaan warwar ma haysiine taliya hay-adda nabad sugidda mahad salaad xildhibaan ma war taliyihii hore hay nabad sugidda sahad yaasiin asba xildhibaan maahan warna miyaa kursigaan lan walba ka fadheeda ma xildhibaannimada lankadiida war fahad sababtii loogu diiday waa ogeyne mahadlaxo u eebsaday war fahad hadda xilmahayo waa ka nabadgelaysiine afaraha mahad maa ka baxdaan horta kursiga maad shabaab lagala tashan lahay halla gubay dhihi lahaayeen qabtaday ku xukumi lahaayeen horta nima haddaan soo xasuustay waxaan idin weyddiiyey dalabkii shabaab baarlamaanka uga codsadeen inay madaxweynaha mooshin ka keenaan oo xilka looga xayuubiyo xagguu ku dembeeyey baarlamaanku ma aamusay uga jawaabeen war marka ugu horraysa aad mooshin maqasho meeshuu ka yimid waa taqaan war anigu waxaan ka baqayaa sharciga la dagaalanka argixisada golaha wasiirada ansixiyeen markii baarlamaanka la horgeeyo inuu kooramka dhammaan waayo aryaa markaas war ka xildhibaan shariif mustafa wallee ku caddaabmaayo war cabdulahi xildhibaankaasuu raaligelinow ka bixiyey warkaase sow inuu ka noqdo asagana gar kuma aha warwarka hala waalanine ergada kursiga hoob wou kala kacday sanadkan gudihiisna laba maray doorasho galeen kursigaasoo horeymaha sanad ugu fadhiyeyna maanta waxaa ku soo baxay xildhibaanka cusub ilyaas sheekh axmed war ergada hanabin anigu waxaan maqli jiray nin dooran doorta u dhahdeen dadkase u dambaajiseen odayaashii layidhi heshiishay shabaab la soo galeena galbeedka hiiraan oo halgan lagu qabtoo beledweyne madaxweyne la keenay xaggeen loo gudbiyey war haanyo maalin dhoohaytayaashan sinli kuu gumilaysan malahayne war hadda ka hor madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf dabageed wuxuu yidhi oday shabaab la xiriir intaan dagaalka ku jirnay ayaan soo qabannay maadaama nin waayeel uu ahaa waxaan damacna inaan sii daayno waxaan dhahna dadkaan kugu shirinaynaaye beriyaan ka ahay waxaasna shaqo kumilihi dheh waana ay qasbaan shabaab ma rabin dheh kadibna odaygii markaan dadka hor keennay warkaan ku haysana maan mid ka daran ayuu meesha ka sheegay kadibna mikrofoonka intaan ka debine aanaba suguud u dhiibna dhanaxamar iyo xabsiga dhaxaligeeye aryaadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi suutaa u fadha sheelaa qaab ninkii la showraa al-shabaab suutaa u fadha sheelaa qaab ninkii la showraa al-shabaab war cabdulla waxaan maqli jiray sharadkaynu dhigannaba horta maxaad u sheegtaa maxaad maxaad u sheegtaa war annina weliba dheg laga jiray maxaa sheekadeenii nacas inta shiraysa dumarkii dabal ugu sheegtay shalaagalabwaranna waxaan maqli jiray fakatay oo ni adiga furfurayo lacabkeenu fidiyo jirtanii fashilanto fara kuma jirte kowdhe war waxaad ka tagtay haddaad saas u fududdahay waad iga fasaxantee faadumoy faraska lagu haku qaado war cabdikuusow cabdulaahi xalweyste hadduu ku dhegaysto dib u heesi maayo waraan u kala wada <laughs> halweyste oydinta diiday Lord, I see the bar. सदा dhaqso loogu kala gartaa sideebaa dhaqso loogu kala gartaa haluu dhashaaye sideeba laysaga dhigi karaa watani haluu dhashaaye sideeba laysaga dhigi karaa watani Alô, deixa esse deba laysagaa dhigi karaa waddani waroo dhashaaya sideeba laysagaa dhigi dhexaalihiisa iyo dhexalgalkiisa weligii dhisaya oo kii dhulkiisa u dhaarsanaaye midibada u adkeeya beeliga ku diido midibada u adkeeya iyo kii dhankiisa duniye dhexdeena madhow wajila madhunkaar qurquriya madhii ku naaxaa yokii dhexdeena dumiye dhexdeena u dhumanayawaa dhowr wajiila waa dhunkaan qurquriya waa dhiib ku naaxaa